بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عده لما تأضانت عدة ذي وبابها إذا توفي سيدها سيد كذي مرت الله وصلا وزوجها من زوج كذي وبه قال حدثنا وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ قال أن سعيد المصيب وسليمان بن يسار كاننا يقولان كويلها أكبر بيه آه. باب عدة أم الولد sababta umuuladada marka cidadeedii uu baab yahay idaa tuwafiya markii laga oofsado canhaa xaggeeda sayiduhaa sayidkeedii haddii markaas waxaa weeyaan gabadhii umuuladada ahayd ee sayidkeeda u dhashay haddii sayidkeeda uu ka dhinto ciddada ay tirsanayso waa maxay kale waa mas'alo khilaafiya masaladaasi masalo la isku waafaqsan yahay ma ahaa cidadeedu waa hal xayd bay culamada qaar kamida qabaan sida cabdullaahi bni cumar iyo عثمان بن عفان يا عائشة حسن البصري يا شعبي يا قاسم بن محمد بكر الصديق يا أبي قلابة يا مكحوري يا مالك يا شافعي يا أبي عبيد يا أبي الثور سلاسي قوام إلي هل حيتهي قارخون وحي لاهير وحي ترسانيس أربعة أشهر وعشرة بيت رسم إلهي وسيدة سعيد بن مصيب يا أبي عياض يا ابن السيرين سعيد بن الجبير مجاهد خلاص بن عمر عمر بن عبد العزيز يا السهري يا يزيد بن عبد الملك أوزاعي إسحاق سيدا أي قوان oo baadu waxbay qabaan marka mas'alada iyada ah waxay qabaan markaas waxa weeyaan ee culimada qaybo kamidna waxay qabaan waxay tirsanaysaa laba bilood iyo shan maalmood oo adoonta cidadeeda un baa loo eegay ilaahay mana sida ay qabaan marka qaabina bil qabaax iyo qaws ibn kaysaan al-yamani iyo qataata ay qabaan weeyaan madhab afraad baa jiro waa madhabka xanafiyada oo waxay yidhaaheen markaas ciddadeedu waa saddexayd bay yidhaaheen adu markaas waxaa weeya khilaafkaasaa jira madhabka ugu raajaxsana waxaad moodaa inuu yahay madhabka adoontan baa la marin oo waxaa weeya waxaa laga dhigayaa laba bilood laba bilood iyo shan habeen وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري أنه قال وحول سمعت القاسم بن محمد بكر الصديق ومغلي يقول سؤال إن يزيد بن عبد الملك farraqa uu kala geeyay bayna rijaalin wa bayna nisaa'ihim rag iyo dumarkoogii buu kala geeyey wa kunna waxay ahaayeen ummahaata awlaadihim waxay ahaayeen markaa waladooyin bay ahaayeen wa kunna waxay ahaayeen ummahaata awlaadi rijaalin rag awlaadood hooyooyinkood bay ahaayeen kuwaasoo halakuu halaagsamay fatasawajuuhunna markaasay guursadeen markaa bacda xaydatin hal xayd dabadeed markaa oo xaydatayni ama laba xayd dabadeed ففرق وكلا جاي بينهم نحن حتى يعتدون إلى عدة الصلاة أربعة أشهر وعشرة أفر بلاد يطبعن حبيين وهو مدائفة عن شيء من قول كميدهم فقال القاسم بن محمد بن بكر الصديق فقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وحوري سبحان الله يقول الله في كتاب لا كتاب في سوى حليه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سبحان الله مركا وحليه وإنكريا وحو هيستا اللهم استعان يزيد بن عبد الملك وهو هيستا يزيد بن عبد الملك بن مروان ويانو مدحذي الهيبني أميو كميدها وحونا داشي مركا تضواتني يكو مركا جدا النبي واحد خلافنا وحو قبصدي عمر بن عبد العزيز مركا دنتي كدب وقتي ولالكي سليمان وسنا جوغي marka waxa weeyaan waxay yidhaahaan markii uu sulaymaan dhiman doono markaas ayuu markaas waxa weeye cumar bin cabdilcasiis markii xanuunka uu dhiman doono ayuu markaa qoray markaa in isaga loo dhiibo khilaafada markaa sulaymaan in loo dhiibo sulaymaan dabadiina yasiid binu cabdilmalik in loo dhiibo kadibna arrinka noocaasa markii ay dhacday bishii rajab sanadii boqol iyo kow meelaha markay ahayd ayuu dhintay cumar bin cabdilcasiis kadibna yaziid baa qabsaday yaziidkan laftiisa qabsaday afartan maalmood meelahaas ayuu nagaa markaas meelaha afartan maalmood taqriiban ayuu markaas waxaa weyaan sii hayay markaa aduu markii dambe markaas waxaa weya yaziid isna markii dambe wuu dhintay fi markii shacbaan meelahaasuu dhintay markaas eh, boqol iyo shan meelaha markay nabigu ahayd adigu markaas waxa weeyaan markaa qisadaas saasay ahayd marka waxa weeye yasiid marka ayuu ku haystaa ficilkana wuxuu leeyahay yaziid wuu qaldan yahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi kitaabkiisa waladiina kuwa yatawaffawna la oofsanayo minkum idinka xaal idinka mid yihiin wayadaruuna aswaajan kana tegaya markaas waxa weeyaan xaasas yatarabasna xaasaskaasi way suganayaan bianfusihina naftooda arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen marka wuxuu leeyahay maa huna kuwani ma aha min alaswaaji aswaajkiiyo xaasaska ka mid maaha markay xaasasba maadaamayna axaynay umuuladooy yihiin iyaga dee tirada loo qaban maayo buu leeyahay macnaha وحدثني عن مالك مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال وحول عدة أم الولد أم الولد مرك عدة إذا توفي عنها سيدها سيد كذا مرك لقاه الصلاة حيضة وهالحيض وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن القاسم بن محمد بكر الصديق أنه كان وحا يقول كيلا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة وهالحيض هالحيض بيسكوه بصنيسا معناها واي هل حيض meelahaas ayay isku hubsanaysaa waay waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan waa istibra lagu sameynoo bimacnaa waa la amarka cindana anaga agtayada amarkuna waa sida anaga agtayada hal xayd inuu yahay qaala maalik wuxuu ihi wain lam takun miman taxiidu wain lam takun miman taxiidu dadka xayd haddayna kamid ahayn فعدتها عددها ثلاثة أشهر وصدح بلاد باب عدة الأمة قوادها أضونتها عدة ذي باب إذا توفي سيدها سيد كذي مرك الله وصله وزوجها من زوج كذي مرك الله وصله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وحس وقال أن سعيد المصيب وصلمان من يسار قالنا يقولان كويدا عدة الأمة أضونتها عدة ذي إذا حلك مرك وحلاكتمه عنها حقيقة الزوجة زوج كذي وقد انت شهران والله بلاد إيوه خمس ليال shan habeen welibaatana laba bilood shan habeen waayahay marka waxayna macnaa tii xortahay intay tirsanaysay unbaa tana loo kala barayaa oo markaa qowlkaasina waa caamatu ahlilcilmi sida ay qabaan saciid binu musayib iyo cadaa iyo sulaymaan binu yasaar iyo zuhri iyo qataatiy imaamu maalik iyo thawri iyo shaafici iyo isxaaq iyo abu thawr iyo asxaabu ra'yiga oo dhan sida ay qabaan weeyaan لكن محمد بن السيرين سوى حليها عدة الأمة وكعدة الحرغة ويليسو وحدثني عن مالك عن شهاب الزهري مثل ذلك قال مالك مثل ذلك سلا صكر ابن شهاب ابن شهاب الزهري لقوري qaala maalik wuxuu ihi fi lcabdi addoonka yuqalliqu furaya alamata addoonta dalaaqan furitaan lam yabutahaa una go-aamin fiihi dhexdiisa lahu isagoo u sugnaaday calayha dusheeda fiihi dhexdiisa arrajcatu rajciya u sugnaatay uma yamuutu u dhimanayo wahiya fii ciddatiha ciddadeeda iyadoo ku sugan ciddadiis fii ciddatiha ciddadeeda iyadoo ku dhex jirta min alaaqi alaaqi inahaa tactadu way cidda tirsanaysaa ciddatu lamati addoonta ciddadeeda almutawafaa canhaa zawjuha zawjkeeda laga oofsaday shahrayn laba bilood iyo wa khamsi layaali shan habeen markaa wainahaa iyadoo in ictiqad hadday xorowdo walahuwa xaala lahu isagana uu sugnaaday caleyha dusheeda rajcatun wax soo ceshiya uma lam tuma lam takhtar ayna dooran firaaqahu inuu inay faaruqiso bacda alcitqi intay xorowday kadib xataa yamuuta ilaa u ka dhimanayo wahiya fii ciddatiha ciddeeda iyadoo ku sugan min dalaaqihi dalaaqiisii ictadad way ciddo tirsanaysaa عدة الحرقة قول حر عدة حرتي المتوفى عنها زوجها زوجkeeda laga wafsaday arbacata ashhurin wacashara afar bilood iyo toban habeen wadalika arrinkaas uu ku dhacay annahaa iyadu inamaa waqacat calayha ciddatu lwafaati inamaa waqacat way ku dhacday markaa calayha dusheeda ciddatu lwafaati ciddadii geeridaa ku dhacday markaa bacda maa cataqat intay xorowday dabadeed fa gabadh xoro ciddadeed weeyaan marka fiiri meeshaas waxa weeyaan dhala eh, imaam maalig wuxuu leeyahay raximahullahu tacaala addoontii haddii addoonkii uu furo kadibna dalaaq aan jasmin ahayn oon go-nayn uu ku furo kadibna markaas waxaa weeyaan oo rajciya meesha ay ugu sugan tahay kadibna iyadoo ciddadii dalaaqii aan go-nayn u wada dhammaystirnayn iyadoo ciddadiisii ku jirtuu dhintay ma waxay tirsanaysaa ciddatu lammati almutawafaa canhaa zawjuhaa mise ciddatu dalaaq keliyay tirsanaysaa waxaan leenahay ciddatu lmutawafaa canhaa zawjuhaa bay tirsano shan ah, laba bilood iyo shan habeena sababkuna waxaa weeyaan waxay geeridu ku dhacday iyadoo xukmu zawjo qabta oo rajciye ah oo dalaaqii ciddadii dalaaqii rajciga ahaa ee uu soo ceshon kari lahaa ninku ciddadiisii iyada oo ku jirta ayay geeridu ku dhacday marka dayaalutaas iyadoo jirta geeridu ay ku dhacdayna markaa waxay noqonaysaa markaa allahu mustacaan inuu markaas waxa weye dalaaqii ay tirsato ciddat mutawafa canha zawjuha inay tirsato taa xaggaa mas'aladan kale iyaduna labaad waxaa weeye gabadhii haddii ay xorowdo isagu wuu furay addoonkii kadibna addoonkii isagoo furay ayay xoro laakiin dalaaq ayay ciddadiisa tirsanaysaa dalaaqaasina waa dalaaq rajciga soo ceshigaa ku bannaan waxaan leenahay mana dooran oo khiyaarkii ahaa inay ka fas iskaga tagto mar hadday xorowdo mayna qaadanin ee waxay go-aansatay inay la joogto markaas idan cisqigii iyo xoreyntiina wuxuu dhacay markaas waxa weeyaan kadibna markaa wuu dhintay ninkii baaba dhintayba ciddadiina way ku sugan tahay dalaaqii uu furay ciddadiisii gabadhaasi ciddatu xarqati almutawafaa canhaa sawjaha bay markaa heed tirsanaysaa oo afar bilood iyo toban habeen bay tirsan sababkuna waxaa weeyaan afartan bilood iyo tobanka habeen waxay u tirsanaysaa xarca lagu xukumayaa waxay xorowday iyadoon baa-inin oon dalaaqeedii ciddadii ay tirsanaysa iyadoon ka bixin oo rajciye ah rajciyaduna dee xukmu zawjay qabtahay iyadoo xukmu zawjo qabta ayay markaas waxaa weeyaan xorowday marka waxaan leenahay كأنما إنه حروده كلاو ويان يضع لفرنده وفعدة المتوفى عنها زوجها أو حرتها أيات الصنع أفر بلاذيه ثمان هبينه قال مالك وحول رحمه الله تعالى وهذا كاسنا الأمر وأمر عندنا نقع السيدة باب ما جاء وحكوين ببابي في العزل سيبتانك وحكوين وايه marka tanna waxaa la yidhaahaa an yanzica adakara idaa qaraba idaa qaraba alinzaalu waanzala khaarija alfardi baa la yidhaahaa walaa yunzila daakhilahu ninkii markii jimaacii uu sameeyo inuu markaas waxaa weeyaan xubinkiisa taranka a dibadda u saaro markay biyuhu ka soo dhowaadaan oo fardiga dibaddiisana uu ku daadiyo isaga gudahana una ku daadin baa la markaas marka waxaa weeyaa casligu sidiisaba wax bannaan baa mise ma bannaano waa mas'ale khilaafiya jaabir bn cabdillaahi cabdillaahi bnu cabbaas sacd bn abi waqaas zayd bnu thaabit cabdillaahi bnu mascuud raggaasi waxay ku tageen inuu bannaan yahay bay ku tageen laakiin cabdillaahi bnu cumar isagu wuu diiday oo wuxuu yidhi low calimtu anna axada min waladii yaczilu lanakaltuhu haddaan ogaada buu yidhi hal wiil oo wiilashayda ka mida ah oo ka siiba wuxuu yidhi waan ciqaabi cumar oo khadaabna radia allahu canhu wa ardaah bacda baniihi wiilashiisa barkood uba ku garaacayba casliga laftiisa ayuuba ku garaacay barkaas saciid binu mansuur fii sunanihi wuxuu soo saaray isagoo ka warinaya markaa can nusayib ana cumar wkhadaab oo cuhmaan kaana yunkiraan alcazla inay siibitaanka inkiri jireen abuu umaama saxaabigaasi isna wuxuu yidhi maa araa musliman yafcaluhu qof muslima warkaa inuu samaynayo anigu u malayn maayo buu yidhi abi cawaana wuxuu soo saaray fii saxiixi caliy bn abi aalib radia allahu canhu inuu ahaa kaana yakrahuhu mid nacaynuu ahaa waayo ولذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي كتاب كيسا المغني مجلك طبنات صفحة اللواب وقال إيا اللواتن إيا سديد أيها وحكوشة رحمه الله تعالى إنه عزل مكروه يهي مرقاس أروح يري وقد روي وقد رويت كراهته عن عمر وقد رويت والقوري كراهته عن عمر بالقوري وعلي بالقوري وابن عمر بالقوري waa cali baa laga wariyey wabnu cumar baa laga wariyey wabnu mascuud baa laga wariyey وروي عن ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا بيد مركز حويا adigu saxaabo badan buu tiriyay markaas ee mas'alada markaas xawaya ibn hazm rahimahullah ta'ala wuxuu qabaa inay xaraam tahay sida ibn hajar asqalani ba fathul bari oo ku soo naqliyay jalka sagaalaad safxada 308 uu ku soo naqliyay rahimahullah ta'ala ee <clears throat> ولذلك حديث أبو داود إيه أي صوصار إيه حديث وحكسه النبي صلى الله عليه وسلم وحاجر مرخص حويا حديث أنا أذهبه بهم أوه أرانا يا نبي يري إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حتى تقضي حاجتها wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin markuu jimaaco reerkiisa faliyaqsidha ha u qasda buu yidhi markaas xaajadiisa iyo dantiisa markii uu gutana yuuna ka degdegin ilaa iyaduna danteeda ay gudanayso midda kale waxay yidhaaheen waxaa ku sugan meesha taqliilu nasli ayaa ku sugan nebiguna wuxuu dadka ku booriyey takhiiru nasli buu ku booriyey oo wuxuu yihi tasawaju lwaduuda alwaluuda fainii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama xadiidka abu daawuud fii sunanihi uu soo saaray raqamka xadiidka laba boqol laba kun iyo shan iyo konton laba kun iyo konton markaas waxaa weeyaan saa darteed baa nabigeena waxay idhaahaan xadiidka alimaamu alhaytami uu soo saaray fii majmaci zawaa ayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam sawdaa'un waluudun khayrun min xasnaa'in caqiimin gabadh iyadoo madow oo markaas waxaa weeyaan laakiin dhaldhasha ayaa ka khayr badan mid qurux badan oo madhalays ah marka <laughs> waa sidaa marka <clears throat> marka waxaa weeye casliga khilaafkaasaa ku jira bal waynu arki doonaaye culimmada qabta wuu bannaan yahayna waxay sheegeen inay markaas waxay laba u kala qaadeen imaa waxaa laga siibayay inuu yahay addoon wa imaa inay gabadh xora tahay gabadh xora hadday tahay lagama siibi karo ilaa biidnihaa mooyaan waa inay idanto waayo waa dan iyadu waa danteedii ama waa xaqeedii xaqeeda markii laa ay gudato suuragal maaha marka waxaa weeyaan iyada idankeedu noqonaya hadday addoon tahay laakiin idan uma baahna bay yidhaaheen marka meeshaas waxa weeyaan wax darwo ahoo keenaysana ma jirto markaas marka al-awlaa taxriim haddaynaa gaadhsiinin al-awlaa in la iskaga tago weeyaan markaana waana madhabka imaam axmedow wuxuu qabaa inay karaahiyo tahay saa darteed markaas waxa weeya in la iskaga tago waa al-asax al-awlaa al-afdal weeyaan ah. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال وحيري دخلت المسجد مسايكي من قلي فرأيت أبا سعيد الخضري من أركي فجلست وان فريسي إلي حقيسة فسألت وان ويدي عن العزل عزل من ويدي فقال أبو سعيد الخضري وحيري خرجنا وان بحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay muciisa fii qaswati bani musdaliq reer bani musdaliqdu limaadkoogii markaas fa asabnaa waanu asiibnay sabyan markaas waxaa weeyaan dad la soo qafaashay markaas oo min sabyi alcarabi carab markaas waxaa weeye addoommadoodii ka mid a fashtahayna nisaa dumarkii baanu jeclaanay washtadad calayna alcusbatu doobnimadiina waynagu adkaatay markaas yacni cusbada waxaa la yidhaahaa markaa casbiga waxaa la yidhaahaa waa man laa ahla lahu aw man laa zawjata lahu waa qofaan zawjo lahayn bay yidhaahaan marka waxaa weeyaan waxaa nugu adkaatay arrintaasaa nugu adkaatay bay yidhaaheen waaxbabnaa waxaanu jeclaanay alfidaa'a furashaanu jeclaanay markaas wa axbabnaa waxaanu jeclaanay alfidaa'a furasho yacni markaas waxaa weeyaan inaanu markaas jimaacno oo laakiin xoolo yar aanu siino markaas فأردنا وحان دوني أن نعزل إلى كسيبنا فقلنا وحان نري نعزل أن نعزل ما كسيبنا حمزة ما قدرني نعزل أن نعزل ما كسيبنا ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نحذينا مركا وجوغو قبل أن نسأله انت ناوي ديني فسألناه عن ذلك أرنكاسا سوي ديني فقال وحيري ما عليكم دشينا معها ألا تفعلوا إلى إذا سميلين ما من نصمة نفمجر كائلة أهانيسة إلى يوم القيامة إلا مالك قيامة لا يقاره إلا هديك له وهي كائلة ويهانيسة حديث بخاري ومسلم أيها صوصة لمركز مركز حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما عليكم ألا تفعلوا النبي عليه الصلاة والسلام yacni dhibaata dushiina ma aha dembina ma aha inaydaan samayn markaa marka waxay yidhaaheen macnaha haddii aada samaysiin xataa ilaahayna uu damco inuu naf abuuro dee naftaa ilaahay uu abuuray subxaanahu watacaala mana celin kartiin haddaad wax walba samaysiin markaa waay wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan jaabir bin cabdillaahi ayaa wuxuu nin baa nabigu yimi sala allahu alay wasalam وحكور إن لي جارية هي خادمنا وصانيتنا وأضون بانو إيسوناتي أضون تاسوي نو شقيسة بيهنا وينو صوت آمسة وأنا أطوف عليها أنا وانجماع أبو يري وأنا أكره وحويا ونعيا أن تحمل إلى أوريسته ويا فقال وحور يعزل عنها كثير إن شئت هذا دونتم فإنه سيأتيها وحوي مري ما قدر الله وحي الله قدري فلبث الرجل ثم أتاه نكما نقاذي وحيا نبيه إيب صلى الله عليه وسلم فقال إن الجارية قد حضرت رسولك إله أضلت ورئيس تنويد كسيبتاك محبوك تلواهي مرخاص أروحه لقد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها وأن كوة الغيب يلي إنه كوء إيمان أيه وحي الله مرخاص حويا إلهي وقدر سبحانه وتعالى وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر عمر بن عبيد الله وصالح بن أبي أمية عن عن عامر بن السعد بن أبي وقاص عن أبيه أبيه أنه كانوا حيعزلوا كيسيبه ويحدثني عن مالك عن ابن النضر مولى عمر عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح وكوريه عن ابن أفلح أي كوريه مرقاس ابن أفلح عبد الرحمن بالي ده علماء قيمة كبيرة عبد الرحمن ibnu aflax baa la yidhaahaa bay yidhaahaan waay mawlaa abi ayuub alansaari abi ayuub alansaari addoonku xoreeyey ahaa can ummi waladin ummi waladuu ka warramay liabi ayuub alansaari u sugnaatay annahu kaana inuu ahaa abi ayuub alansaari yaczilu kii ka siiba marka marka halkaa culimada qaarkood ee ibnu aflax waxay yidhaahaan waa cabdiraxmaan ibnu xajar casqalaanila fi tahdiib tahdiib wuxuu ku sheegay raximah allahu tacaala جلك تضوات سبحانه أفر بقوليه مرقى سبحانه سغاشا يصدح تهذيب التهذيب عمر بن كثير بن أفلح المدني ما لينا وايه oo waxaa xoreeyay ilaa Umar bin Kathir bin Aflah al-Madani oo Abi Ayyub al-Ansari ayaa markaas xoreeyay ilaa balan socona hada وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان وحوى لا يعزل كان كسيب وكان وحوى يكره كينعا العزل كسيبتان كمرقاس آه وعبد الله بن عمر وكان وكره جنا مرقاس أرنكاس ودي جري horta karaahiyadu sideedaba waa madhab aljumhuur waxay qabaan waa karaahiyo mana banaano ilaa bishuruudi mooyaane waa madhab aljumhuur qaasow karaahiyada taxriimka unbaa la isku haysaa karaahiyada iyadu waa sida loo badan yahayba وحدثني عن مالك